alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin waxa inoogu dembeeyey naaqidka labaad baa inoogu dembeeyey annaaqid aani waa soo sharaxnay sheekha musanifku wuxuu yidhi man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ida yadcuuhum wayas'aluhum alshafaacata wayatawakkalu calayhim kafara ijmaca hadalkana saynu soo sheegnay waa hadal manquul ah oo ka soo naqliyay sheikhulislaam ibnu taymiya aanu se u nisbayn jacalna waxaa loo jeedaa bimacnaa ictaqada aw sama labada mid walbana waa lagu fasiri karaa xukunkuna mid walba waa ka dhalanaya haddii ictiqaadan loo caqiideeyo biyo haddii qowlan loogu sheego mid walba oo lagu magacaabo inay wasaa'id allah iyo khalqigiisa u dhaxeeya oo su'aasha iyo baryada iyo tawakulkaba loo marinayo inay markaa yihiin mar walba waa kufri waana gaalnimo waxaanu inoo faa'iideeyey arrinkaas inuu gaalnimo yahay inay tahay ijmaac culammada isla ogol yihiin kafara ijmaaca waa sidooyinkaana waxuu ka bixiyey waxyaalo waasidada looga yeelanaayo sida in la tala saarto sida in la bariyo sida in shafaacada la weydiisto cibaarada kale shaykhulislaam ibnu taymiya sheegayna waa fasiraysaa faman jacala almalaa'ikata walambiya'a wasaa'ida yadcuuhum wayatawakkalu calayhim wayas'aluhum jalba almanaafici wa dafca almadaari mislu an yas'alahum gufraana aldunuubi wa hidaayata alquluubi wa tafriija alkuruubi wa sadda alfaaqaati fahuwa kaafirun biijmaaci almuslimiin yacni cibaaradu waa waadix ahlucilmiguna waa isla ogolyihin baryada la baryaayo amwaadda dhimatay inay gaalnimo tahay oo shirki tahay nusuusta iyo adiladuna waa sheegaysaa culammaduna waa ku ijmaacsan yihiin ahlu cilmiguna aad iyo aad bay u sheegeen baryada waxaa soo gelaya magangalkii baa soo gelaya la magangalaayey weydiisadka jalba almanaafic la weydiisanayaa ka mida in waxtarro iyo manfacooyin u soo jiidaan jimanka in la baryo ama la magangeliyo weydiistaa lafteedu waa ka mid iyaduna waxay noqonaysaa waa nooc baryada ka mida alisticaada biljinni waxay soo gelaysaa baryadii bay soo gelaysaa wa annahu kaana rijaalun min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa ahlucilmigu waxay sheegeen jinka in la magan galaa inay tahay shirki ama gaalnimo ahlucilmi badan baana sheegay waxaa ka mida ah ibnu khusayma waxa uu ka hadlaya xadiidkii acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min shari maa khalaq dabeedna wuxuu tilmaamay makhluuq in la magan galo sharka khalqiga ilaahay laga magan galaa in marka aynay bannaanayn qof muslimana bannaynayn makhluuqaa la magan galayaa nooc doonaha noqda oo caam ibnu khusayma wuxuu dhintay saddex boqol koob iyo tobankii hijiriga haalibu cumrihi waa qarnigii saddexaad waa imaamu ala'imma culamada markay sheegayaan waxay dhahan imaamu la'imay yidhahdaan imaamkii imaamyaalka wuxuu ka mid ahaa a'immadii xadiiska ee axaadiista soo warin jirtay kitaab saxiixa ayuu leeyahay oo qayb ka mida la daabacay qaybina luntay waata layahay rawaahu ibnu khusayma fii saxiixihi waata la yidhahdo saddex boqol toban iyo kowdii ayuu dhintay wuxuu odhanayaa xadiiskan markuu sheego afalaysa alcilmu muxiiطan ya dawi lxija anahu hayru jaa'isin an ya'mura anabiyu sala allahu alayh wasalam bitacawudi bikhalqi illahi min shari khalqih miyaan cilmigu koobayn kuwa caqliga u saaxiibka ahow inayna bannaanayn inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam amro in khalqiga ilaahay laga magan galo sharka khalqiga ilaahay taasi inaynay bannaanayn miyaan aqoon loo lahayn hal samictum caaliman yujiizu an yaquula addaaci acuudu bilkacbati min shari khalqi illaah aw yujiizu an yaquula acuudu bisafa walmarwati aw acuudu bicarafaatin wa mina min shari maa khalaqa allah hada laa yaquuluhu muslim walaa yujiizu alqawla bihi muslimun yacrifu diin allah muxaalun an yastaciida muslimun bikhalqi illahi min shari khalqih muxuu ku gabagabeeyey muxaalun an yastaciida muslimun bikhalqi illaahi min shari khalqih sharka khalqiga ilaahay oo dhan cid kaa magan geli kartaa oon allah ahayni ma jirto waad dhici kartaa bini aadamka xaggooda markaad eegto ashyaada qaarkood inuu kaa magangelin karo kii xayiga xaadirka kula joogee nooc awooda lahaa hebel iga magangeli yaanu wax ii yeeli laakiin sharka khalqiga ilaahay oo dhan makhluuq kaa magangelin karaa ma jiraa ma jiro makhluuq awoodi kara inuu khalqiga ilaahay oo dhan sharkiisa kaa magangeliyo kari karaa ma jiro muxaalun an yastaciida muslimun bikhalqi illahi min shari khalqi kitaabu tawxiid buu ka odhanaya waayah qurtubi wuxuu odhanayaa saaxibu tafsiir aayadda markuu fasiraayo wa annahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa abu cabdillahi alqurtubi abu cabdillaahi alqurtubi waxay isku wakhti ahaayeen nawawi wuu ka horreeyey ibnu taymiye wuxuu dhintay lix boqol toddobaatan iyo kow halka ibnu taymiya dhashay lix boqol lixdan iyo kow isagoo ibnu taymiya koob iyo toban jirsanaya sannaddii koob iyo tobnaad ku jira ayuu geeriyooday abu cabdillahi alqurtubi nawawina shan sano ayuu ka horreeyey xagga geerida abu cabdillahi alqurtubi wuxuu yidhi walaa khafaa ana alisticaadata biljinni duuna alisticaadati billahi kufrun wa shirkun qarsooni kuma sugna in magangalka jinka la magangalaa oo aan allaha la magangelini ay gaalnimo inay tahay iyo shirki aayaddaa suurat ljinni markuu fasiraayo ayuu odhanaya ibnu caadil alxambali oo isaguna culammadii qarnigii siddeedaad ka mida ah, waxauu yidhi aayadda isagoo isaguna fasiraya tafsiirkiisa allubaab fii culuumi alqur'aan la yidhaahdo walaa yakhfa ana alisticaadata biljinni duuna alisticaadati billahi shirkun wa kufrun ma qarsoona buu yidhi magangalka jinka la magangelayo aan allah la magangelayni inay shirki iyo gaalnimo tahay ibnu abilciz alxanafi waxau yidhi wla yjuusu listicaadatu biljini faqad dama allahu alkafiriina cala dalika faqala tacala waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljini fazaaduuhum rahaqa qisadii ayuu sheegay aayaddu sheegaysay oo ka warramaysay wuxuu soo qaatay aayadda suuratu alancaam ku sugan wyowma yaxshuruhum jamiica ya macshar aljini qad istakfartum min alinsi waqaala wliyaauhum min alinsi rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagna ajalana aladii ajalta lana alaaya dabeedna wuxuu ihi faistimtaacu linsiyi biljiniyi fii qada'i xawaa'ijihi waimtihaali awaamirihi waihbaarihi bishayin min almuhayabaati wanaxwi dalik waistimtaacu ljini bilinsi tacdiimuhu iyaahu waisticaanatuhu bihi waistigaaatuhu wakhuduucuhu lahu sharxu alcaqiidati taxaawiya ku odhanaya waxaa hadalkaa ka naqliyey mulla cali alqaari kitaabkiisa sharxu lfiqhi alakbar mashaa'ikhda markaa kitaabu tawxiid sharaxdayna qaarkood mulla cali alqaari bay ka soo naqliyeen iyagoo moodaaya inuu mulla cali alqaari leeyahay ha yeeshee naqli dheer oo uu soo naqlinaayo oo sharixu taxaawiya leeyahay buu ku dhex jiraa marka meesha uu ku odhanayo mulla cali alqaarina baaxisiinta qaarkood waa waayeen laakiin wuxuu ku yaallaa sharxu alfiqhi alakbar ayuu ku yaallaa laakiin waa ku waafaqay maadaama intuu soo naqliyey ka raalli noqdo aanuu tacaqubin waxay noqonaysaa inuu ka raalli noqdo isaguna ku waafaqay marka jinku siduu insiga ugu raaxaysanaya waxay noqonaysaa tacdiimka jinka la weynaynaayo iyo kaalmo weydiisadka la kaalmo weydiisanaayo iyo gargaar dalabka laga gargaar dalbaayo iyo isdullaynta laysu dullaynaayo baa jinku insiga ugu raaxaysanaya insiguna jinka wuxuu ugu raaxaysanayaa danihiisa qaarkood inuu u gudo iyo amarada qaarkood inuu qaato iyo waxyaalaha qaarkood inuu uga warramo ashyaa uu jinku og yahay oo aan qofku ogayn calaa kulli xaal baryada ilaahay khayrkii la baryayo hadday jinni tahay iyo hadday amwaad tahay iyo hadday dad dhintay tahay iyo hadday qaar maqan yihiin iyo hadday tahay cid kula joogta oo makhluuq ah waxaanu kari karayn oo allah mooye cid kale aynay kari karayn in la weydiisto kullu daalika waxay noqonaysaa shirki amwaad dhimatay haddaad tidhahdo imagangeli amaad tidhahdo kurbada iga fayd amaad tidhaahdo waxaayo waxaa isii waxay noqonaysaa shirkun billaah bay noqonaysaa allahoo loo shariig yeelaayo noocaasay gudagelaysa ahlucilmiguna waa sheegeen arrinka noocaas inay shirki tahay waa tilmaameen oo culammadu waa sheegeen waa yahay ibnuljawsi wuxuu ka soo naqliyey ibnu caqiil sheikha la odhan jiray oo shan boqol iyo saddex iyo tobankii hijiriga dhintay amwaadda lala khitaabaayo oo la weydiisanaayo la baryaayo yaa mawlaaya ifcal bi kada wa kada inay markaa tahay gaalnimo inay tahay buu sheegay ashyaa kaloo bidaca uu ku daray waa jiraan laakiin shayga mu'asirka ah ee kufriga ahee ku jiraa waxay noqonaysaa waa baryada la baryaayo wa khitaabu lmowta bilalwaaxi wa katbi riqaaci fiiha yaa mawlaaya ifcal bi kada wa kada waxaanu ka horraysiiyey wahum kufaarun cindii bi hadihi alawdaaca waxaanu dhintay shan boqol iyo saddexiyo tobankii hijiriga masaaxib saaxibu alfunuun dadka qaar baa odhanaya marka masaa'isha laga hadlo ibnu taymiya la yimi markay culammadu inkiri jireen ahlucilmiga qaarkood ay inkireen ibnu taymiya madkuur ma ahayn wakhtiyada qaarkood mama jirin lama abuurin wakhtiga ibnu caqiil joogo iyo wakhtiga ibnu taymiya dhashay waxa u dhexeeya wakhti badan baa dhexeeya qarni iyo bar ku dhowaad baa udhexeeya waayo lix boqol iyo koob iyo lixdankii ayuu dhashay ibnu taymiya ibnu caqiilna waxauu dhintay abulwafaa ibnu caqiil shan boqol iyo saddex iyo tobankii hijriga marka boqol iyo siddeed iyo afartan sano dabadeed markuu ibnu caqiil dhintay buu ibnu taymiya dhalanaya qurdubi markuu sheegayo arrinkan inuu shirki yahay alisticaada biljinni markuu sidaa sheegaayo oo tansiisinayo ibnu taymiya sabi buu ahaa ilmo yar buu ahaa ma qaangaadhin markaas iska daa inuu markaysa markaa waxaan yani cilmi maqaam ka gaadho oo aqwaal yeesho oo yani marka wax laga naqliyo marka qadiiman wa xadiian yani culamadu waa ka hadli jireen laakiin waagii hore waxa hadalkeedu u yaraaday waxyaalahan baan markaas sidaa naadir ahay oo aan jiri jirin yani cidda samaysaa naadir ahay saas aweed ba hadalkeedu u yaraaday berihii dambaa markaysa marka ay farabadatay waxaan khuraafaadku ay aad u soo farabateen ay aad u soo bateen aqwaal badan oo kale cala kulli xaal culammadu mawduucaas waa ka sheegeen waana sheegeen markaysaa shirku akbar inay tahay waa tilmaameen nusuustii adilada iyo ijmaaca mid walba wuu ku tusinaya masaa'isha kale sheikhuu tusaaleeye waxaa ka mid a shafaacada in la weydiisto wa yas'aluhum ashafaaca shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu noolaa waa la su'aalan jiray shafaacaduna waa baryo la odhanaayo ilaahay ii bari markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood waxay weydiisan jireen yacnii umuuro adduunyada intay joogaan inuu ilaahay u baryo wakhtiyada qaarkood waxaa u imanaayey qof indhala markaasuu odhanaya ilaahay ii bari in indhaha ilaahay i saaro inuu idhaah ii soo celiyo ilaahay ii bari waa talaba shafaaca wakhtiyada qaarkood waxaa u imanaysay qof dumaroo suuxda oo suuxitaan leh markaasay ku odhanaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ii bari in ilaahay suuxitaanka iga qaado oo iga shaafiyo markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam odhanayay dacawtu wain shi'ti sabartii walaki ljanna haddaad doonto ilaahay waan kuu baryayaa haddaad doontana waad sabraysaa oo jannaad heli doontaa adigu labada kala dooro in ballanqaadkaa janno lagu ballanqaadayo aad hesho oo aad sabirto sidaana wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyu ilaahay allah baa u sheegay haddii ay ku sabirto inay janno helayso wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa haddaad doontana waad sabraysaa oo jannaad helaysaa haddaad doontana ilaahay baan kuu baryaa waxay tidhi waan iska sabrayaa jannaday doonaysa daraaddeed bay u sabraysaa waan sabrayaayo xanuunkan ama suuxitaankan waa ku sabrayaaye markaan suuxo cawradaydaa faydantaa oo cawradaydii baa muuqata ee ilaahay ii bari inaan cawradaydu muuqan waayo cawradu inay muuqato sabirka lagu sabrayo fadiila kuma jirto laakiin xanuunka in lagu sabraa fadiila ku jirta nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u baryey inaan cawradeedu faydmin oo maradu ka dhicin qofkaa dumari waxay ahaan jirtay mid suuxda ayay ahaan jirtay intii dambe ay noolayd laakiin si kastay u suuxdo maradu kama dhici jirin maradu marnaba kama dhici jirin oo cawradeedu ma faydmi jirin suuxitaanku ma keensan jirin markaa inay cawradeeda faydanto markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waqhtiyada qaarkood baa la odhan jiray waxaan ku weydiisanayaa inaad waxaweye ilaahay ii barido inaan jannada kugula rafiiqo haakada marka ama aakhira ha ku saabsanaato baryadaasi ama adduunyada ha ku saabsanaatee nebiga calayhi salaatu wasalaam ducada waa la weydiisan jiray wakhtiyada qaarkood baa inta loo yimaado loodhan jiray abaar baa jirtaa roobkii baa la waayey ilaahay noo bari in ilaahay roob keeno markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilahay u bari jiray taasi waa xaqo waa jirtaa aakhiro marka khalaa'iqda la soo saarana nebiga calayhi salaatu wasalaam shafaaco in la weydiisana iyaduna waa jirtaa laakiin nebigii calayhi salaatu wasalaam oo geeriyooday oo daarulbarsakh ku sugan innaguna daarudunya aynu joogno laba daarood aynu kala joogno inaynu weydiisanno shafaaco oon idhaahno ilaahay noo bari mid inoo bannaan maaha taas iyadu daliil male laakiin markuu daaru dunyaa joogay dadku intay u yimaadaan bay nebiga ducada weydiisan jireen aakhirana waxa weeye waa la weydiisan doonaa inta loo tago laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye markaa geeriyooday dadkiina daarudunye ay joogaan dadka daarudunyaa joogaa inay nebiga baryaan uma bannaana inay shafaaco weydiistaanna uma bannaana taasi wax daliila ma leh logamana qiyaas qaadan karo daaru dunya markuu joogay baa la weydiisan jiray loogama qiyaas qaadan karo yo aakhiro marka khalqiga la soo saaraa la weydiisan doonaa loogama qiyaas qaadan karo waayo waa qiyaasun maca alfaariq waa laba wax oo farqi muctabari u dhaxeeya loo kala qiyaas qaadanayo noqonaysa haddii labada shayna faariq muctabari u dhaxeeyo way kala duwan yihiin laysagama qiyaas qaadan karo caalamkaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u joogaa waa caalam haybi ah waxaynu ku hadlayno iyo waxaynu markaa leenahay ma oga dalabka aynu markaa weydiisanno inuu gaadhayo daliil inoo sheegayaa ma jiro salligiiyo salaamta malaa'ig baa gaadhsiinaysa xadiis baa ku soo arooray axaadiis baa jirta haddii lagu salliyo iyo haddii la salaamo waa loo geynayaa waa loo tebinayaa maaha isagaa dhegihiisa ku maqlaya maaha isagaa xaadiraya meel kastoo lagaga sallinaayo wax jira maaha taas daliila male laakiin waa loo tebinayaa salliga iyo salaamta inna lilaahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lardi yuballiquunii can ummati asalaam sida xadiidka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uu sheegayo ee sunanka qaarkood ay soo wariyeen yaa allah waxaa u sugnaaday malaa'iga arlada wareegaysa oo ummaddayda iiga soo tebinayso iga soo gaadhsiinaysa salaamta xadiiskuna waa haabit waa sugay yuballiquunii can ummati salaam wax kastaa la gaadhsiinaya lama odhan adamaarata wasalluu calaya fa ina salaatakum tablugunii xaysumaa kuntum maxay ku gaadhaysaa biwaasitati almalaa'ika xadiiska kale siduu sheegay marka salligiiyo salaamta waa loo tebinayaa waa la gaadhsiinayaa laakiin salli iyo salaam waxaan ahayn yacni markaa inuu ogaanayo laynooma sheegin ama xadiidka tilmaamaya camallada ummadda ayaa loo bandhigaa xadiidkaas waxa weeye culamada qaarkood waa daciifiyeen yacni ma asixin dacfi baa ku sugan waxaana ugu xoog badan mursalka bakr bni cabdillaahi almusani asaaniidda kale lagu soo wariyey waa daciifa jiddan dacfigood waa daran yihi saas aawoodee laa yataqawwa se ahlucilmiga qaarkood taxqiijiyeen haddii xataa uu sugnaan lahaana waxaa laga tilmaamayaa cardi jumli low saxa ma asixine wuxuu markaa faa'iidayn lahaa un ghaayatu maa fi lamri si guud ummadda in markaa waxaa loogu bandhigayo camalkii laakiin tafsiilan fulaan fulaan mid walba camalkiisa mid walba wixiisa mid walba wuxuu sameeyey wuxuu yidhi wuxuu ictiqaadiyey indhuu kulli markaysaa loo bandhigaayo ma faa'iideeyeen waa hadduu low saxa waa fardi haddamaarka maca daalik wuxuu khilaafsan yahay axaadiista sixaaxee mutawaatirka ah ee sixaaxyada iyo sunannada iyo masaaniiddaba ku soo arooray ee saxaabada faraha badan la soo dhowr iyo toban saxaabi soo wariyeen layudaadanna rijaalun can xawdii kamaa yudaadu albaciiru daallu unaadiihim nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam rag baa darkayga looga baacin doonaa sida awrka baadida darka aanu lahayn looga eriye looga baaciyo kale baa rag darkayga laga eryi doonaa markaasaan dabeedna markaa unaadiihim ha u dhawaaqa asxaabii asxaabii wa fii lafdin usayxaabii usayxaabii wa fii lafdin ummatii ummatii markaasaa laygu yidhaahdaa innaka laa tadrii maa axdasuu bacdak adigu ma garanaysid waxay dabadaa soo darrisiiyeen ya fa aquulu kama qaala alcabdu asaalix wa kuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim falama tawafaytanii kunta anta alraqiiba calayhim marka laygu yidhaahdo markaysaa adigu ma garanaysid waxay dabadaa soo darrisiiyeen kama warqabtid hadda waddadu garanaayo ayaa ka mid a ah. afraad u garanay ayaan waxaan idhaahdaa buu sida addoonkii wanaagsanaa u yidhi ilaahayow marag baan ku ahaa iyo markhaati intaan ku dhex sugnaa markaad ii oofsatay adiga ayaa ilaalinaayay anugu kama warqabin addoonka saalixa waxaa loo jeedaa ciisa bnu maryam fa kama qaala cabdu asaalix wa kuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim falama tawafaytanii kunta anta alraqiiba calayhim fayuqaalu lam yazaaluu murtadiina cala acqaabihim markaasaa laygu yidhahdaa kamay bixinoo kamay zuulin ee way ahaayeen qaar cidhbahoodii dib uga noqdo dib uga laabtay fa aquulu suxqan suxqan xadiiskaa ku soo arooray nabigu calayhi salaatu wasalaam ragga uu sheegay in darkiisa laga eryi doono ee lagu odhanaayo ma garanaysid waxay dabadaa soo darrisiiyeenee la yimaadeen xadiiskaasi waa xadiis mutawaatira dhowr iyo toban saxaabaa soo wariyey sixaaxyada iyo sunanada iyo masaaniidda intaba waa ku sugan yihi waana mutawaatir xadiiskan daciifkaana waa khilaafsan yihi waxaanu ku tusinayaa acmaasha ummaddiisu ay samaynayso iyo waxay soo darrisiinayaan inaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la oofsaday dabadeed ee uu geeriyooday inaanu ka warqabino ogeyn isna aanu taalacanayn loona geynayn oo la ogaysiinayn waxaynu fardan wa taqdiiran hadduu xadiiskani asixi lahaa tucradu acmaalu ummatii fii qabrii fain wajadtu khayran xamidtu allah wain wajadtu hayra dalika istakfartu lakum hadduu asixi lahaa fardan wa taqdiiran iyadoo axaadiista sixaaxe mutawaatirka ka hor imanayso waxaa lagu xambaari lahaa cardi jumli laa cardi tafsiili min xaysu ljumla in loo bandhigi lahaa laakiin fardan fardan qof walba in loo bandhigi lahaa yacni ma faa'iideeyin marka daliil uma hayno nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii ruux ku yidhaahdo ilaahay ii bari in warkaa loo geynayo oo la ogeysiinayo iyadoo caalam haybiya ay tahay daliilna aynaan u haynin qof hadduu iska ictiqaadiyo nebigu inuu ogaanayo oo taalacanayo oo arkayo waxaa ka imanaysa ihbaatu cilmi alghaybi lahu cilmulghaybkii nebiga in loo sugaayo ta noocaasina waxay noqonaysaa aayaadka qur-aanka ah ayay ka hor imanaysa qul laa yaclamu man fi alsamaawaati waalardi alghayba ila allah wa cindahu mafaatixu alghaybi laa yaclamuha ilaa huu haakada saas aawadeed baa culammada xanafiyadu kitaabkooda fataawahee fataawa albazaasiya la yidhaahdo waxaa ku yaalla inay odhanayaan haddii qof yidhaahdo intuu guursado maxaad ku guursatay oo deedna la yidhaahdo yaa ka markhaati ahaa deedna u yidhaha bishahaadati illaahi wa rasuulih allah iyo rasuulka iiga markhaati ahaa inaan guursaday shaahidaankii waa allah iyo rasuulkiisi qof hadduu sidaa yidhaahdo qaala culamaa'una kafar culammadayadii waxay yidhaahdeen bay yidhaahdeen waa gaaloobaya cidda sidaa odhanaysa wahaabiye maaha waa xanafiyo kutubtooda muctamadkaa bayna ku taallaa fataawa albazaaziyaay ku taallaa culammadoo dhan bayna u nisbaynayaan qaala culamaauna kafar waayo rasuulka sala allahu alayh wasalam buu cilmulghaybkii u sugay haddii la yidhaahdo oo miyana aayadda loo sugayn rasuulka cilmulghaybka caalimulghaybi falaa yudhiru calaa ghaybihi axadan ila man irtadaa min rasuulin waxaa la odhanayaa waxaa la odhanayaa aayaddu waxay ka warramaysay ashyaada nebiga calayhi salaatu wasalaam wax cilmulghaybka ka mida in waxyi loogu sheegay ka warramayse wax cilmulghaybka ka mid a in waxyi loogu sheego ayay ka warramaysa waana qadarkaa loo waxyooday laakiin lagama tilmaamayn si mutlaquu ghaybkoo dhan u og yahay muraadku ma ahayn laakiin ashyaa min alghayb in loo waxyoodo ayaa markaa ay ku saabsanay ghaayatu maa fi lamri caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ila man irtadaa min rasuul qadarkaa loo waxyoodo mooyaane inta kale ee cilmulghayb ah dadku kala mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyada kaleba dadkay kala mid ahaayeen marka saas aawadeed nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo markaa waxa weeye geeriyooday dabadeed oo daaruddunyaa aynu joogno inaynu weydiisanno shafaaco inooma bannaanaa saxaabada nebiguna sala allahu alayh wasalam may weydiisan jirin yacnii wakhtiga caynkaasa ee nebigu geeriyooday may odhan jirin ilaahay roob doon nooga bari ilaahay waxaan noo weydii ilaahay yacni markaa duco kamay delbi jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin markuu daaru dunya la joogay intay u yimaadaan bay ka dalbi jireen ducada marka farqi waa sugnaada waxay samayn jireen markii dambe marka ay dhibaata ku dhacdo ama roobdoon ay u baahdaan dee dadka saalixiintaee markaysagaa nool bay weydiisan jireen ducada sidii cumarba sameeyey sidii mucaawiyaba sameeyey sidii khayrkood ba ay sameeyeen xadiiska bukhaarigu muxuu sheegayaa markii abaartu dhacday inuu markaa uu yidhi cumar bnu khataab allaahumma inna kunnaa natawasalu ilayka binabiyina muxammad wa innaa natawasalu ilayka bicammi nabiyina waa xadiiska bukhaariga allahow waxaanu kugu tawasuli jirro bimacnaa ducadiisa kugu baryi jirro wax kugu weydiisan jiray iyo shafaacadiisa nebigayaga yaga sala allahu alayh wasalam ducadiisa ama shafaacadiisa allahuma ina kuna natawasalu ilayka binabiyina muxamed looma jeedo bixaqi nabiyina ama bidaati nabiyina ama bijaahi nabiyina muraadku ma ah laakiin saxiixu waxa weeyaan yacni biducaa'i nabiyina ducadii nebigayaga iyo shafaacadii nebigayaga baanu ilaahw kugu beryi jiray taasaa laga tilmaamaya waayo ma dhicin saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam dee inay yidhaahdaan ilaahuw bixaqi nabiyina ama bijaahi nabiyina ama bidaati nabiyina wax nagu sii oo roobka noogu keen shaahid looma hayo ta kale haddii daatada iyo xaqa iyo sharafta lagu weydiisanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo allah lagu baryaayo dee markanba waa ku baryi lahaayeen laakiin shayga isbeddele waa maxay markii hore nebigaa ducaynayey oo ducada la weydiisanaya markan dambana dee ducadiisii ayaa suurogeli geli weyday ya ujeeddooyinka kala duduwan marba markaa in ducada nooc laga dalbo waxay noqotay midaan suuroobaynin bay markaa noqotay markaa saas aawadeed baa loo leexday cid markaa saalixiina in la yidhaahdo in noo duceeyey wa innaa natawasalu ilayka bicammi nabiyina allahu waxaannu kugu tawasulaynaa oo kugu baryaynaa nebiga iyo adeerkiis oo cabbaas ah waxaa loo jeedaa ducada cabbaas baa looga jeedaa wa cammu nebiy ah nebiga adeerkii bicammi nabiyina ma aha daatadiisa iyo xaqiisa iyo sharaftiisa in laga tilmaamaayo ee waxaa loo jeeda biducaa'ihi biducaa'i cammi nabiyina bay u dhacaysaa min baabi xadfi almudaaf siyaaqaana caddaynaya maxaa caddaynaya waxaa caddaynaya dee cumar baa ku yidhi markaa cabbaas ducee dabeedna ducada lafteedii baa maxfuuda la hayaa oo sanad saxiixa lagu soo naqliyey inuu maqaamkaa cabbaas duceeyey oo yacni markaa xaafid ibnu xajarna waa ku soo aroorinaya sharaxa xadiiska markuu sharxaayo waa markaa keenaya marka waxa weeye yacni dariiq saxiixa lagu soo wariyey oo zubayr ibnu bakaar wa wakhayruhu ay soo warinayaan oo cabbaas markaa uu yidhi allahuma inahu lam yanzil bala'un ila bidanbin walam yukshaf ila bitawbatin waqad tawajaha alqawmu bi ilayka wahadihi aydiina ilayka bidunuubi wanawaasina ilayka bitawba waqad tawajaha alqawmu bi ilayka limakaani min nabiyik fasqinaa ducada caynkaas ku duceeyey ou leeyahay ilaahayow balaaya ma soo degto dembi sababtii mooyaane lamana faydo balaayo towbad sababteed mooyaane wa haadii aydiina ilayka bidunuubi wa nawaasina ilayka bitawba gacmahayagina dembiyey ka buuxaan foodahayagiina waa kuu khuduucsan yihiinoo towbad bay la khuduucsan yihinoo isu kaa dullaynayaan dadkanna way ugu kaa tawasuleen maqaamka inaan ugu fadli badanahay ma aha ee maqaamkaa nebiga ka joogay oo aan ahaa nebiga adeerkii ruma bay igu kaa tawasulayaan bimacnaa ducadayda ugu tawasulaya waatay culammadu yidhaahdaan aalubeydku inay duceeyaan dadka saalixiinta aalubeydka ah ayaa markaysa markaa istisqaaga fiican roob doonta fudalada hadday aalubeyd noqdaanna way kasii fiicayin waatay yidhahdeen fasqinaa ilaahayuna waraabi marka waa tawasulun biducaa'i waa ducadiisiyo lagu tawasulaayo marka saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam nebigu markuu geeriyooday dabadeed may weydiisan jirin yani marka waxaan yani eh, shafaaco iyo baryo may weydiisan jirin iyo roobdoon laakiin markuu noolaa inta loo yimaada loola jee ilaahay noo baryo roobdoon noo weydii sida maalintii uu khudbatuljumaca khudbadaynaayey ninkii reer miyigaa soo gelayo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi colii baabee yani markaa ilaahay nooga bari roob nebigu gacmaha sare u qaadaayo odhanaya allahuma akisnaa allahuma akisnaa allahuma akisnaa waa tawasulun bimaada bijaahihi miya maya waa tawasulun biducaa'ihi waa tanuu sheegayo cumar allahuma inna kunna natawasalu ilayka binabiyina muxamed waa ducada caynkaasa waa biducaa'ihi waa fasqina iyo faakhisna alfaadda kala duwanee la soo wariyey gacmahana sare u qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam deedna sidaa ku duceeyey sidaa uu ku duceeyey marka in la yidhaahdo yacni amwaadda dhimatay shafaaca la weydiisanayaa ama markaa ambiye ha noqdaan ama awliye ha noqdaane markaa mid bannaan ma aha saxaabada nebiguna ma samayn calayhi salaatu wasalaam miday nebiga marka saxaabada nebigu sameeyeen ma aha marka waxa weye taasna saas yadaa weeye tawakulkana sheikhu waa tilmaamay tawakulka allah la tala saaranayo in loo bedelo in markaysaa amwaad la tala saarta ma aha wa cala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin yacni allah qura tala saarta wa cala allaahi fatawakkaluu taqdiimka waxaa laga qaadanaya xasri allaho qura tala saarta marka dee in makhluuqaadka la tala saarta maaha wa cala allaahi falyatawakal ilmu'minuun allahw qura muuminiintu ha tala saartaan facalayhi tawakkaluu in kuntum muslimiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sida shaykhulislaam ibnu taymiya altawakulu cala allahi waajibun min acdami alwaajibaat tawakulka allah la tala saaranaya waa waajib waajibaadka kuwa ugu waaweyn ka mid a kama ana alikhlaasa lilahi waajibun wa xubu allahi wa rasuulihi waajibun ayaa tawakulka allah la tala saaranayaana waajibku yahay waqad amara allahu bitawakuli fii hayri aayatin acdama mima amara bilwuduu'i waalghusli min aljanaaba allahna waa amray tawakulka isaga la tala saaranayo hal aayad inaan ahayne aayado mutacadiduu ilaahay ku amray yacnii in ka badan buu amray intuu amraayo weysada iyo janaabada in laga maydho wa nahaa can itawakuli calaa hayr illaah waana reebay cidaan allah ahay in la tala saarto facbudhu watawakal calayh allaha caabud allahna tala saaro allahu laa ilaaha ilaa huwa wa cala allahi falyatawakal ilmu'minuun waa xasri in yansurkum allahu falaa ghaaliba lakum wain yakhdulkum faman da aladii yansurkum min bacdih wa cala allahi falyatawakal ilmu'minuun marka tawakulku waa in allah keligii la tala saartaa marka wuxuu ka mid yahay cibaadaadka qalbigu ka mid yahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen sida alcalaamat ibnuqayim altawakulu nisfu ddiin wanisfu athaani alinaaba tawakulku waa diinka barkii wey barka kalena waa noqoshada ilaahay cibaado loogu noqonaayo oo la caabudaayo fa ina addiina isticaanatun wa cibaada waayo diinku waa isticaano allah la kaalmo weydiisanaayo oo la tala saaranayo iyo cibaado la caabudaayo faatawakul huwa alisticaana waalinaabatu hiya alcibaada allah wuxuu yidhi iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin yacnii hadalka uu allah markaa amray dadku inay ku cibaadaystaan oo ragcad walba inay ku akhriyaan faatixada ayaa ka mida ya faatixadii baa laynagu waajibiyey oo rukni arkaantii salaadda ka mida laga dhigay waa rukni qawli ah ragcad walbaa lagu akhrinayaa waxaana ka midoo ah addoon waliba odhanaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin tawakulku waxa weeye waa alictimaadu cala allahi kifaayatan waxasban fi jalbi almanaafici wa dafci almadaari maca alahdi bilasbaabi almubaaxati aw ilmashruuca waa in allah la cuskado manaaficda la soo jiidaayo iyo madaarka iyo dhibaatooyinka la daafacayaba in allah loo cuskado iyadoo asbaabta shareecadu ogoshahay la qaadanayo oo lala imanayo ayaa waxaa la yidhahaa tawakul tawakul baa la yidhahdaa marka yacni waxa weeye saddexda arrinee uu tusaaleeyey waa saas yadaa weeye marka naaqidka yacni waxa weeye sidaasaa mawduuca uu ku saabsan yahay uu yahay marka saas aawadeed yacni marka in la yidhaahdo dadka dhintay baanu baryaynaa ama shafaaco weydiisanaynaa saasayna inoogu bannaanayn dadka dhintayna waxaa laynoo oh, sharciyeeyey inay u ducayno marka xabaalaha la booqanayo lama odhan hadday saalixiin yihiin iyaga barya ee nebigu muxuu inoo sharciyey calayhi salaatu wasalaam marka xabaalaha la booqdo assalaamu calaykum ahla addiyaari min almu'miniina waalmuslimiina wa inna in shaa allahu bikum laaxiquun nas'alu allaha lana walakum alcaafiya antum salafuna wa naxnu bialahar yacni iyagii baa loo ducaynaya loo samafalayaa way camalkoodii waa xidhmay ya idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu qofku hadduu dhinto camalkiisu waa go'ay marka isagii inaad u ducayso oo aad u samafasho ayaa markaa isagiina anfacaysa adigana ku anfacaysa aad ku cibro qaadatana wax abaalaha loo booqanayaa ma aha in yaga wax laga doonaayo in yaga la baryaayo in yaga wax la weydiisanayo iyagu waxba mahayaane waa addoommo baahan weeye waa addoommo ilaahay weeye yacni waxa weeye allah caabudi jiray hadday mu'miniin yihiin oo wanaagsan yihiin marka in loo duceeyo ayaa laynoo sharciyeeyey laakiin yaga barya laynooma sharciyeyn waa lagu cibro qaadanayaa geeridii baa lagu xasuusanayaa in halkaasoo kale inoo dambayso oo xabaashaa layna dhigaayo ya yagiina waa loo ducaynayaa sunnadii nebige waa lala imanayaa ee xabaalaha in la booqda ahaa fazuuruuha fa innaha tudakirukum alaakhira xabaalaha booqda aakhira idin xasuusinaysaa saddexdaa qodob wixii aan ahayn xabaalaha in loo booqdaa waxay noqonaysaa ama bidco aan bannaanayn ama waxay noqonaysaaba gaalnimo saddexda arrin waa maxay waa kow in looga jeedo sunnadii nebiga in la fulinayo fazuuruuha fainaha innaha tudakirukum alaakhira xabaalaha booqda aakhira idin xasuusinaysaa amarkuu nebigu yidhi xabaalaha booqda imtisaala amarkaa la qaadanayo kow waa in looga jeeda shayga labaad waa maxay shayga labaad waa tadakur bilaakhira aakhira in lagu xasuustiyo geeridii waa shayga labaad fa innaha tudakirukum alaakhira aakhira idin xasuusinaysa waa ta labaad ta saddexaad waa maxay waa alixsaan ila almayt maydka in loo samafalo oo hadduu muslim ahaa loo duceeyo haddii la og yahay qofku inuu gaal ahaa loo ducayn maayo oo lagu cibro qaadanaya un bes laakiin hadduu muslim ahaa waa loo ducaynayaa ducadana muxuu nebigu inoo laqimay assalaamu calaykum ahla addiyaari min almu'miniina waalmuslimiina wa ina in shaa allahu bikum laaxiquun nas'alu allaha lana walakum alcaafiya antum salafna wa naxnu bilasar intaa wax ka dheeraadii yacni kama mid aha ziyaaratu lqubuurkii nebigu la yimi calayhi salaatu wasalaam oo diinkuu la yimi kuma jirto waa wax ka dheeraada oo bidco ah ama gaalnimo ha gaadhsiisnaato ama ha ka sokayso ya wixii intaa ka soo hadhay waxay noqonaysaa waxaan deliil lahayne baatilay noqonaysa in laysku masaxaa ma bannaana in waxa weeye markaa yacnii lagu dawaafaa ma bannaana in la baryaa ma bannaana in shafaaco la weydiistaa ma bannaana in yagii la xaduuro yagii la baryo yagii la yidhi u duceeye in la baryaa ma bannaana camalkoodii inaga waa xidhan yaho waa la khatimo ya yani waxa weye camalkoodii idaa maata alinsaanu inqataca camalu nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu dhinto camalkiisu waa go'ay ya ila min alaas saddex mooyaane camalkiisii kale waa go'ay saddexaas waa maxay waa wuxuu marka ka tegey oo sii socda waqafuu dhisay ayaa ka mida waqafuu sameeyaa ka mida ciduu cilmi sharciya baray baa ka mida oo lagu sii intifaacay waxaa ka mida ubad markaysaa u soo duceeyaa ka mida waa wuxuu sabab ku lahaa wixii kale waa la khatima amaa xadiiska soo arooroo tilmaamaya nebiyada inay xabaalahooda ku nool yihiin oo ku tukanayaan xadiiskaas waxa weeye culammadu sixadiisa way isku khilaafsan yihiin laakiinba hadduu sugnaado culammada qaar baa sugayee oo quwaynaye camalkii laga sawaabinaye laga ajar siinaye kama mid ahee waa camal raaxaysi iyo taladud iyo macaansi ya iyo ku raaxays iyagu ay u samaynayaan weeye sida marka waxaa weeye ahlu jannuhuba jannada markay ku jiraan wa yulhamuuna tasbiixa kan nafas tasbiixdaa lagu ilhaaminayaa sida neefsigoo kale tasbiixdaasi maaha mimaa yusaabu calayha wixii laga sawaabinaya laga ajarsiinaya kama mid aha waa waxay ku raaxaysanayaan tanna saas yadaa bay culammada muxaqiqiinta ay yidhaahdeen waa acmaal hadday sugnaato ay ku raaxaysanayaan laakiin camalkii laga sawaabinayey laga ajar siinayey yacni marka waxaa kama mid ahaa sida markaa sheekh taqyadiin iyo alxaafid ibnu rajab iyo wakayruhu min ahli ilcilmi ay markaa tilmaameen halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk